bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu nawowiy raximah llahu tacaala kitaabu ladkaari adkaarkii u kitaab yahay adkaartii ayb adkaartii kitaabkeedii maxalkeedii weyaan meeshaan marka baabu fadli dikri dikriga fadligiisa cadayntiisiibuu u baab yahay walxahi calayhi iyo walxahi isku boorin caleyhi cala dikri laysku booriyo dikriga qalbiga iyo lisaanka labadaba waa ilaahay subxaana watacaala waa laga xusaa midka qalbigaana aada asal u ah hadday labadooda israacaan oo iswaafaqaanna aada bay u fadli badantaho darajo aada u weyn waay oo markuu qofka adkaarsanaya waxa uu akhrinayo inuu qalbiga soo gashto macaanideeda fahmaayo ku camal falo ayaa la rabaa qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi waladikrullaahi ilaahay dikrigiisa ayaa akbaru weynin badan laba tafsiir baa ku jirto mid waxaa weeyaan alla xusitaankiisa la xusayaa khayr badan oo addoonka xuso midda kalena ayaa weynin badan macnaha kalena waxaa weyaan waladikrullaahi ilaahay subxaanahu watacaala sheegsheegidiisa addoonkiisa uu sheeg sheego ayaa akbar weynin badanoo waxay ka weyn tahay addoonka midda uu ilaahay xusaayo oo adiga dikrigaaga iyo midda alla adiga uu dadka malaa-igta agtooda uu kugu xusayo taas allah baa weynin badan marka wax weyn baa dikriga lagu helaa waqaala tacaala alla waxa uu yidhi fadkuruunii isheeg sheega oo ixus adkurkum idin xusay anigana waqaala qaala tacaala alla waxa uu yidhi wadkur rabbaka rabbigaa xus fii nafsika nafsadaada dhexdeeda rabbigaaga ku xus tadarucan mutadarican xaal aad tahay adiga oo isbihinbihinayo ilaahay isu bihinbihinayo isu dulaynayo wa wakhaaifan xaal aad tahay mid cabsanayo wa duuna aljahri kor u qaadis oo qaylo ah ka sokayna adoon aada u qaylanaynin ilaahay subxaana wa tacaala xus min alqowli warka ayb warka lagula jahlo <clears throat> ka sokay ilaahay ku xus oo yacnii dikri aa maqlaysa carabkiina ilaahay ka sheeg adoo cabsanaayo isbaynbaynayaan bilquduwi aroortii iyo walaasaali galabkii walaa takun ha ahaanin min algaafiliina kuwa dikriga alle ka dhoohan oon ilaahayba xusaynin wa tacaala alla waxa uu yihi wadkuru llaha ilaahay xusa katiiran in badan lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu saa u liibaantaan oo u guulaysataan waqaala tacaala alla waxa uu yidhi ina almuslimiina waalmuslimaati nimanka muslimiinta ah iyo naagaha muslimaadka ah ilaa qowlihi tacaala laga gaaro waadaakiriina allaha kuwa alla xuso kahiiran in badan waadaakiraati naagaha ilaahay xuso kahiiran in badan allaahu lahum ilaahay wuxuu u yaboohay maqfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran ajri ajriga oo cadiiman weynin badan wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo udkuru llaha ilaahay xusa dikran xus kahiiran fara badan wasabixuuhu ilaahay u tasbiixsada bukratan aroortii iyo wa asiilan galabtii galabtii iyo aroortii waxaa laga wada salaada subax marka la tukada adkaarta akhrista galabtiina waa casirka ka bacdi qofka inuu adkaartaas isku dhowro ayaa la rabaa wal-aayaatu aayaadka oo filbaabi baabka ku sugan kahiiratun weeyaan kuwo fara badan oo macluumatun la yaqaano dikriga marka macaani fara badan buu fadaa'il fara badan buu kulansanaya alimaam ibnulqayim alwaabil sayib uu ku tilmaamay ama uu ku sheegay meeshaas marka aada in looga fiiriyo fadaaishiisa iyo waxyaabaha kusoo arooray weeyaan alimaamu nawowina ima ibnulqayim hortiisa kitaab wuxuu alifi leeraa kitaabu ladkaar adkaarkaas oo marka macaani fara badan iyo jumlooyin fara badan oo axkaamta dikriga ku saabsan ee qofka daakirka axkaamtiisa ku saabsan iyo waxa uu ku sheegay adkaartii noocyadeedii kala duwanayd <clears throat> iyo aadaabteedii intaba ugaga hadlay <coughs> meeshaan marka waa baab yaroo mukhtasar ah marka uu ugu talagalay wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wali wasalam nebigu waxa uu yidhi kelimataani laba kelmadood khafiifataani fudfudud cala lisaani carabka korkiisa ku fudud laba kelmadoodoo carabka ku fudud thaqiilataani culus fi lmiisaani miisaanka aakhirana aada ugu culus xabiibataani la jecel yahay ilaraxmaani allaha raxmaanka ah ilahay agtiisa laga jecel yahay subxaan allaahi waaye labadaas kelmadood oo bixamdihi subxaan allahi wabixamdihi subxaan allahi alcaiim subxaan allahi wabixamdihi iyo subxaan allahi alcaiim muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen waa xadiidka ugu dambeeya bukhaari oo ku khatimay kitaabkiisa marka labadan kelmadood laba jumlo ayaa laga wadaa kelmadda naam wa kalimatun biha kalaamun qad yu ibnu maaliga meeshuu ka dhihi jiray subxaan allahi wabixamdihi iyo subxaan allahi alcadiim waa laba dikriyo aada u waaweyn oo labadan jumladood oo sidaa u gaagaaban carabku waa ku fududyihin oo waxaan leenahay subxaana allahi wabixamdihi subxaan allahi alcadiim laakiin miisaanka marka la saaro aakhiro aaday u badanaya ajir fara badan baa laga helaa ayb ilaahayna aada buu u jecelyahay waxa allah subxaana watacaala aada buu u jecelyahay maxaa yeelay labada kelmadood waxaa ku jiro macaanidii alasmaa sifaat oo dhan towxiid alasmaa sifaat maxaa yeelay subxaan allahi waxay ka dhigan tahay sifaatu naqsi oo dhan ayaad ilaahay uga hufaysaa wa bixamdihi marka aa leedahayna sifaadkii ama tilmaamihii wanwanaagsanaa oo alla ou lahaa oo dhan baa meeshaas kugu jiro ayb waxaa leedahay ilaahay baan nuqsaan iyo ceeb ka hufay wa bixamdihi multabisan bixamdihi anoo ku dheh dhammaantiis marka qofku markuu xusaayo oo dikrigan akhrinayo inay macaanidaas qalbigiisa ku jirtaa la rabaa inuu alla ammaanayo waxa uu alla ku ammaanayana tilmaamihiisa oo ka kooban sifaat thubuutiya iyo sifaat salbiya labadii sifaba tii ilaahay laga hufaayeyna waad la timid tii ilaahay subxaana wa tacaala loo sugayo sifaatulkamaalka ahaana waad la timid marka taasaa macno aada iyo aada u ballaaran ah wacanhu radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waalihi wasalam nebigu waxa uu yidhi la an aquula inaan dhaho subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar axabu ilaya yaa la ii jacayl badan yahay mimaa qalacat calayhi shamsu waxay qoraxda kusoo baxda korkiisa kaasaa la iiga jacayl badan yahay yani muxuu ka wadaa adduunyada oo dhan qaada haddii la yiraahdo iyo adduunyadii oo dhan ilaa qoraxda adduunyada dhan ay kusoo baxdaa haddii meel la dhigo kelmadahana meel la dhigo kelmadahanaan qaada lahayn subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar yani rasuulku markuu sidaa u qiimeeyey waxay ku tusaysaa kelmadahan iyo adduunyo kelmadahanaa fiican marka dikrigeeyo ku dhaafin dadka shaqadooda ma dhaafto oo way ku oo waa aadaan laakiin dikriga inuu dhaafaa la arkaa oo ay fududaystaan adkaartan marka subaxdii inaan la fududaysanimo rawaahu muslim xadiidka muslim baa soo saaray wa canhu radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu marka macaanida ku jirtana de subxaan allah iyo alxamdulilah waa sheegnay laa ilaaha ila allaahuna waxaa dadka ilaahay u abuuray waayaba jin iyo insiga waxaa loo abuuray wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun macnaheedu marka waa maxay cibaadadii waa laa ilaha ila allah macbuud xaq lagu caabudaa ma jira allah maahan waa xaqiisii xaqiisii baan u taaganaha leedaha marka ilaahay ayb wallaahu akbarna waxaa weeyaan isa sarraysiin dhaba ilaahay baa iska leh ayb wacanhu radia allahu canhu ana rasuul اllahi sala allahu alayh ali wasalam qaal man qaala qofkii yidhaahdo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir fii yowmin maalin dhexdeeda mi-ata maratin boqol jeer qofkii dhaho laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir ninkii boqol jeer dhaho kaanat lahu waxaa u ahaanaysa isaga cadla cashri riqaabin ayb kaanat lahu cadlu cashri riqaabin toban luqun xoreynteed oo kale ayaa isaga u sugnaanayso wa kutibat lahu mi-atu xasana waxaa loo qoraa boqol xasano yani toban qof oo addoomo ah isagoo xoreeyay la mid tahay ayb taasoo ajirkaabaa uu sugnaanaya wa kutibat lahu waxaa loo qoraa mi-atu xasanatin boqol xasano wa muxiyat canhu waxaa laga tiraa xaggiisa mi-atu sayi-atin boqol sayi-o wa kaanat lahu waxay u ahaanaysaa xirzan dhowritaan ayay min ashaydaani uga ahaanaysaa xaggiisa shaydaankii baa looga dhowraa xirsi bay u ahaanaysaa ayb shaydaankii xaggiisii ayay xirsi iyo dhowritaan bay uga ahaanaysaa oo shaydaankiibaa yowmahu maalinkiisa sidaalika kaagaas ah xataa yuusiya intuu ka galamaysto subaxii haddii uu yiraahdo ilaa galabtii shaydaan waa laga ilaaliyey marka qof shaydaan laga ilaaliya waa qof masaalixdiisii adduuniya midda aakhiraba helayo walam yati lama imaado axadun axad qofna lama imaanin biafdala wax ka fadli badanoo ka roon mima jaa bihi wixii uu la yimid ilaa rajulun qof ma ahane camila sameeyey akhara minhu wax ka badan isaga wa qaala waxa uuna yidhi nabiga man qaala qofkii yidhaah subxaana allahi wabixamdihi qofkii subxaana allahi wabixamdihi akhriyo oo dhaho fii yowmin maalin mi-ata maratin boqol jeer boqol jeer qofkii maalin subxaana allahi wabixamdihi dhaho xudat khataayaahu gafafyaalkiisa waa la hoobiyaa oo waa la tiraa wa in kaanad haba ahaato mithla zabadi ilbaxri badda xumbadeeda oo kale badda hirka markuu soo kaco xumbo badan ay leedahay badda xumbada badda oo kaleba dembigiisa hala ekaato xagga tirada yani dembigiisa aad ba ha u batee waa loo dhaafaa dembigiisa ayb muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saareen kanna marka macno badan subxaan allahi wabixamdihi macnaha ku jiro ku tusaya ayb ilaahay baad ammaantay nuqsaan baa ka huftay oo tilmaamihiisa ku ammaantay boqol jeer baa subxaan allahi wabixamdihi subxaan allahi wabixamdihi qofka uu yiri muxuu ajar ku helay dembi dhaafa u helay marka dembigan la dhaafayna dabcan dunuubtii saqaa iyo waxyaabahaas weyaan iyo tawfiiq inuu ilaahay siiya iyo amaa kuwa waaweyn towbay u baahan yihiin ayaga wacan abi ayuub alansaariyi radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayh wali wasalama qaal man qaala qofkii yidhaahdo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir cashra maraatin toban jeer qofkii dhaho bis kaana wuxuu ahaanayaa huwa isagu kaman actaqa qof xoreeyey oo kale arbacata anfusin afar naf oo min waladi ismaaciil ah ilmihiisa nebiyullaahi ismaaciil dadkii ka farcanmay afar qof oo addoomo ahaa qof xoreeyey oo kale ayuu lamid yahay waa toban laa ilaha ill waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ayb muttafaqu calayhi wacan abi darin radia allahu canhu qaal qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu igu yidhi alaa ukhbiruka ma kuu sheegaa biaxabi ilkalaami war midka loogu jecel yahay ila ilallahi casa wajal alla agtiisa hadalka ilaahay agtiisa loogu jacayl badan yahay makuu sheegaa oo ilaahay aada u jecel yahay in lagu hadlo ina axaba alkalaami ila allaahi ina axaba alkalaami hadalka loogu jacayl badan yahay ila allahi alla agtiisa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi wabixamdihi rawaahu muslim muslim baas ayaa wariyey ayb marka ilaahay hadalkaas uu aadka u jecel yahay in la dhaho si ilaahay noo jeclaado wacan abi malikin alashcariyi radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi adtuhuuru dahaarada shatru liimaani iimaanka barkiisu dahaarada waa iimaanka barkiisu nuskiisu ayb dahaaradii marka waa maxay haday noqon lahayd qofkii dahaaradii qubayska ahayd haday noqon lahayd midii weysaqaadka ahayd haday noqon lahayd istijadii kulli in la najaasta inaa ka dheer tahay weysada qubayska waajibka inaa la timaado weyse qaadka la timaadid waxyaabahaas oo dhan baa la rabaa iimaankii barkiisu waa marka walxamdu lilaahi alxamdu lilaahna tamla-u lmiisaana miisaankuu buuxiyaa wasubxaana allahi subxaana allahi iyo alxamdu lilahi subxaana allah iyo alxamdu lilaahna tamla-aani wuxuu buuxinayaa aw tamla ama waxay buuxinaysaa maa bayna asamaawaati waalardi ayay buuxiyeen dhul iyo cir waxa udhexeeya dhulka iyo intay isku jiraan wax aada u badan subxaana allah alxamdu lilah hawaabta laga helaa dhul iyo cir bay buuxinayaan rawaahu muslim wacan sacd bni abi waqaasin radi allahu canhu qaal jaa acraabiyun nin reebaadiya yimid ilaa rasuulilaahi sala allahu calayh ali wasalam buu u yimid faqaala waxauu yihi callimnii kalaaman hadal aquulhu aan dhaho qaala waxa uu yihi nabigu qul waxaad jira laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira subxaana allahi rabi alcaalamiin laa xawla walaa quwata ila billahi alcasiizi alxakiim qaala waxa uu yidhi fa haa-ulaai lirabbii ninkii ribaadiyaha ah wuxuu yidhi intaan rabbigaybaa iskale waa ammaan rabbi famaa lii maxaan aniga yeelanayaa qaala waxau yihi qul waxaa tiri allaahuma qfir lii ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii io naxariis wahdinii iyo hanuuni warsuqnii iyo arsuq sidaa dheh rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey xadiidkanna waxaa laga qaadanaya marka laa ilaha illah waxdahu laa shariika lah allahu akbar kabiira alxamdu lilahi kaiira subxaana allahi rabi اlcaalamiin laa xawla walaa quwata ila billahi alcasiizi alxakiim allahuma qfir lii warxamnii wahdinii warsuqnii qofka haddii uu yidhaahdo waxa uu ka helaya adkaarta haddaad fiirsan kulligood waa ammaan alleh iyo towxiid qofka marka horta waa inuu muwaxid yahay oo uu allah subxaanahu watacaala cibaadada cid kale ouna waxba ugu darin ayb warkan aad sheegaysa iyo ficilkaaga inay is yeeshaan wacan thawbaana radia allaahu canhu qaal thawbaan mowla rasuulilaahi sal slam waxa uu yihi kaana rasuulullahi sala allahu aleyh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa ida insarafa min salaatihi salaadiisa hadduu ka gadoomo oo salaada uu ka baxo markuu salaada ka baxo istaqfara alaaan saddex jerbu astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah u dhahay marka salaada markaa ka baxdo astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah in la dhahaa sunno ah wa waxa uu yidhi wuxuu dhahayay allaahuma anta asalaamu waminka asalaamu tabaarakta ya daljalaali walikraam allahuma ya allahu allow anta asalaamu anta adiga assalaamu baatay allihii nabadgalay nuqsaan iyo ceeb ka nabadgalay wax nabadgeliyo ayaa tahay nabadgelyada xaggiisa ay ka ahaatay wa minka xaggaaga ayaa assalaamu nabadgelyo ay ahaatay nabadgelyo ilaahay xaggiisa ka ahaatay cadaab laga nabadgalo shar laga nabadgalo adkaartana waa waxyaabaha nabadgelyada lagu raadsado tabaarakta waad saro martay daljalaali yaa daljalaali allaha weynaanta u saaxiibka ay ah uga ikraami maamuuska ahu qiila lilawsaaciyi waxaa lagu yidhi awsaaci wahuwa axadu ruwaati alxadiidi xadiidka dadkii soo warinaya mid ka mida waaye kayfa alistiqfaaru istikfaartu waa sidee qaala waxau yihi yaquulu wuxuu dhahayaa astaqfiru llah astaqfiru llah sidaasuu dhahaya istaqfirullah ma aha soomaali say u badan yihiin astaqfirullah saasuu dhahaya rawaahu muslim saddex jeer buu marka ku celinaya astaqfir اllah astaqfir اllah astaqfir اllah wacan ilmugiirati bni shucbata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa faraqa min salaatihi salaadiis haddii uu dhammeeyo wasallama ou salaamo noqsado qaala wuxuu dhahayay laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir allahuma ya allahu allow laa maanica mid celiyaa ma jiro limaa acdayta waxaa adiga siisay waxaa adiga bixisay cid celi karta mala ilaaho walaa mucdiya ku siin karaana ma jiro limaa manacta waxaa adiga diiday walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi midka dheefta u saaxiibka xoolaha haysto ninka adiga xaggaaga aljaddu dheeftiisa wax u anfici mayso waxa uu haysto ninkii xoolo leh oo lacag leh xoolihiisa iyo lacagtiisu adiga yacni cadaabkaaga xaggiisa waxay xoolaha uga tarayaan ma laha marka waa in ilaahay subxaanahu watacaala mar haddii maalkii aan waxba taraynin ilaahay agtiisa waxba kaaga taraynin bal ilaahay marka inaad acmaal saalixaada uu jecel yahay kalimaadkan iyo ilaahay ku caabudid isku day oo ku dadaal ayb lan tanfacakum arxaamukum walaa wlaadukum yowma alqiyaamati yafsilu baynakum marka dikrigaana salaada marka laga baxo kadibaa la akriyaa wacan cabdillaahi bni zubayr radia allaahu canhuma annahu kaana yaquulu wuxuu dhahayay dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda xiina yusalimu markuu salaamo noqsanayo laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila billah laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ilaa iyaahu lahu nicmatu ilaahay nicmadiiba isaga keliyay u walahu lfadlu dheeraadka dheeraadoo dhan iyo fadlina isaga unba iska leh walahu hanaau walahu keligii waxaa u sugnaaday athanaau alxasanu ammaanta wanaagsan laa ilaaha ila allahu macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allah allah mooyaane sidaas baa y <clears throat> <coughs> mukhlisiina xaal aan nahay kuwa u khalisayo u baraxtiraya lahu lilaahi alla addiina cibaadada walow kari haba nacin alkaafiruuna gaaladii qaala bnu zubayr waxa uu yihi wakaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa yuhalilu bihinna inuu ku tahliilsanayo oo uu laa ilaha illa allahu ku dhahaayo tan dubura kulli salaatin wakaana rasuulu llahi sal slam wuxuu ahaa yuhilu bihinna yuhalilu bihinna inuu ku towxiidsanayo dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda laa ilaha illa allahudan buu dhihi jiray adkaartan marka dikrigani waa dikrun bacda salaa salaadaha faradka gadaashooda la akriya waa qof in la xafida marka qofka uu akriyo oo mar waa maroo nebigiibuu ku dayanayaa waa maroo ajir fara badan buu ka helayaa mar kalena waa wuu isku xifdinayaa waa isku ilaalinaa wacan abi hurayrata radia allaahu canhu ana fuqaraa almuhaajiriina muhaajiriintii fuqaradoodii atow rasuula allahi sal l slam nabigay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen dahaba ahlu duhuuri dadkii maalka u saaxiibkaa waxay la tageen bidarajaati alculaa darajooyinkii sarsareeyey waalnaciimi almuqiim iyo nicmadii lagu nagaanayay negida ahayd jannadii iyo darajaadkii waxaa qaatay dadkii xoolaha lahaa lacagta lahaa say ku qaateenna yusalluuna way tukanayaan kamaa nusallii saan annaga ugu tukanno kale wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu saan annaga u soono walahum waxay leeyihiin fadlun dheeraad oo min amwaalin maalyaal ah maxay ku samaynayaan marka yaxujuuna waa ku xajinayaan maalkooda wayactamiruuna waa ku cumraysanayaan wayujaahiduuna waa ku jihaadayaan wayatasaddaquuna waa sadaqaysanayaan faqaala waxa uu yidhi alaa ucallimukum shay-an miyaanan idin baraynin tudrikuuna bihi aada ku soo gaartaan man sabaqakum dadka idinka idinka horreeyey watasbiquuna bihi aada uga hormartaan min bacdikum kuwa idinka dambeeya walaa yakuunu axadun qofna uusan ahaanaynin afdala minkum idinka idinka fadli badan ilaa man qof mooyaane sanaca sameeyey midla maa sanactum waxaad samayseen oo kale waxaa ma idin baraa qaaluu waxay yidhahdeen balaa yaa allah inaadanna barin iska daayana bar qaala waxau yidhi tusabbixuuna waa tasbiixsanaysaan subxaana allah baa dhahaysaan wataxmaduuna alxamdu lilah baad dhahaysaan watukabiruuna allahu akbar baad dhahaysaan khalfa kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda alaaan waalaaiina soddon iyo saddex jeer ayb qaala abuu saalix araawi abuu saalixa xadiidka warinaya waxa uu yidhi abuu saalix asamaan waaye can abi hurayrata isagoo ka warinaya raawiga ka warinaya wuxuu yihi radi allahu canhu lamaa su-ila markii la weydiiyey can kayfiyati dikrihinna dikrigan waxyaabahan sheegidooda qaabkeeda markii la su-aalay qaala waxa uu yihi taquulu waxaad dhahaysaa subxaana allah alxamdu lilah wallahu akbar subxaana allah subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar kow xataa yakuuna minhunna ilaa ay ka ahaato kullihinna dhammaantood wa waalaaiin subxaana allah alxamdulilah allahu akbar subxaana allah lilah allahu akbar subxaana allah alxamdulilah allahu akbar soddon isdex jeer sidaa waa loo akri karaa waxaa kaloo soo aroortay in loo akriyo mid mid subxaan allah soddon iyo saddex mar alxamdu lilah soddon iyo saddex jeer allahu akbar soddon iyo saddex jeer muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaariiyo muslim baa soo saareen adkaarta marka salaada marka la tukada ka dambeyso waxaa ka mid ah tasbiix in la akhriyo subxaan allahi soddon iyo saddex mar alxamdu lilahi soddon iyo saddex jeer allahu akbar soddon iyo saddex jeer marka boqolaadna laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ayaa lagu khatimaa wasaada muslimu muslim wuxuu ku daray fii riwaayatihi farajaca fuqaraau lmuhaajiriina muhaajiriinta fuqaradoodii dadkoodii aan waxba haysanin way laabteen ilaa rasuulilahi bay ku laabteen sala allahu caleyh waali wasalam faqaaluu waxay yidhaahdeen samica ikhwaanunaa walaalahayn way maqleen ahlul amwaali maalka u saaxiibka ahaa bima facalnaa wixii aan samaynay fafacaluu midlahu isagii oo kaley sameeyeen faqaala rasuulu llahi sal ly salam nebigu waxa uu yidhi daalika kaagaasi fadlullaahi weyaan ilaahay dheeraadkiisa iyo fadligiisa yu-tiihi ilaahay wuu siinayaa man yashaau ciduu doonayu siiyaa adduhuuru jamcu dathirin weeyaan bifatxi daali daalkoo la kordhigo waa iskaani haaia la reebo almuhalafati saddex dhibicleyda ah wa huwa dathriguna almaalu lkahiir waa maalka faraha badan wacanhu radia allahu canhu can rasuulillaahi sal allahu calayh wali wasalama qaal man sabax allaha qofkii ilaahay u tasbiixsado fii duburi kulli salaatin salaad kastaa gadaasheeda alaaan waalaaiina soddon iyo saddex jeer waxamid allaha ilaahay ammaana alaaan waalaaiina soddon iyo saddex jeer wakabar allaha ilaahay weyneeyo allahu akbar yidhaah alaaan waalaaiina soddon iyo saddex jeer wa qaala tamaama almiati boqolkii dhammaystirkeediina yiraahdo laa ilaha illa allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir yiraahdo gufirat khataayaahu gafafyaalkiisii waa la dhaafaa wain kaanat haba ahaato midla zabadi lbaxri badda xunbadeeda oo kale rawaahu muslim dembi dhaaf fara badan bay leedahay maxay kaa qaadanaya intaas shan daqiiqa ma dhamo ayb laakiin dadka baa ilowsiinayo oo way salaadii markay ka salaamo noqsadaanba horay ka ordayeen wacan kacbi bni cujrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam qaal mucaqibaatun kuwo mucaqibaad ah oo qofka cirbiyo kuwaasoo laa yakhiibu ounan hoogaynin qaa'iluhunna qofkii yiraahdo mucaqibaad marka waa mubtada nakira waaye laakiin sifada la sifeeyey ayaa musawir u noqotay ayb mucaqibaatun kuwo wax cirbinaayo laa yaqiibu kuwaasoo laa yaqiibu uunan hoogeynin qaailuhuna qofka dhahayo ow faaciluhuna ama qofka sameeyo dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda salaada oo maktuubatin la farad yani ayb hunna markaas iyagu ayb halaaan wa halaaiina tasbiixatan waaye yani hunna iyagu an yusabixa waa halaaan wa soddon iyo saddex jeer tasbiix ayb wa alaaan wa alaaiina taxmiidatan soddon iyo saddex jeer alxamdu lilah wa arbacan wa takbiiratan soddon iyo afar allahu akbar xadiidkan marka allahu akbarti soddon iyo afar ka dhigay marka marna saas in la isticmaalo marna soddon iyo saddexdii la isticmaalo rawaahu muslim wacan sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu kaana wuxuu ahaa yatacawadu inuu magangelayo dubura asalaati salaada gadaasheeda bihaa-ulaa ilkalimaat kelmadahan buu ilaahay ku magangeli jiray allahuma inii acuudu bika min aljubni ilaah waxaan kaa magangelayaa fulaynimo wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa an uradda in la iceliyo ilaa ardali lcumuri cumri midkiisa aadka u fooshaxun wa acuudu bika ilaah waan ku magangelayaa min fitnati dunyaa adduunyada fitnadeedaan kaa magangelayaa wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min fitnati lqabri qabriga fitnadiisa rawaahu lbukhaariyu marka qabriga inuu fitno iyo ciqaab iyo su-aal uu leeyahay iyo nicmo intaba marka waxaa weeyaan xadiidku waa tusaya marka fitnada qabriga su-aasha qabriga iyo cadaabka qabrigan ilaahu kaa magangalahu adduunyada fitnadeedana waa maxayna maal in lagugu fidneeyo ilmo in lagugu fidneeyo waxaasoo dhan fitno waay inamaa amwaalukum waawlaadukum fitnatun ayb daacadii baa marka looga fidnoobaa amase adduunyada marka laga baxaayo qofka uu adduunyada ka dhiman rabo oo qaatumo uu joogo inuu halaabo oo xumaado ilahan ka maangalo cumriga midkiisa aadka u daranna qofka haddii uu galo isagiina daacadii iyo wixii kartiga firfircooni u heli maayo dadka kalena dhib buu ku noqonayaa rawaahu lbukhaariy wacan mucaadin radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga akhada biyadihi gacantiisuu soo qabtay wa qaala waxauu yihi yaa mucaadu mucaado wallaahi baan ku dhaartay innii la uxibuka waan ku jecelahay aniga waxaa laga qaadanaa marka qof qofka uu jecelyahay inuu u sheego innii la uxibuka ayb isagana marka saas la dhaho wuxuu dhahayaa axabaka allah aladii axbabtanii lahu alleh ad dartii ii jeclaatay asna ku jeclaa faqaala waxa uu yidhi markaa nebiga uu siika yaa mucaadu mucaadu waan kula dardaarmayaa laa tadacanna dardaaranka sidaan u noqday marka laa tadacanna ha ka tegin fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda dhexdeeda ha ka tegin taquulu yani an taquula inaad tiraahdid ha ka tegin allaahuma yaa allaahu allow acinnii calaa dikrika dikrigaaga igu kaalmay wa shukrika shukrigaaga ilaahu igu kaalmee waxusni cibaadatika cibaadadaada wanaageeda ilaahu igu kaalmee rawahu abu daawuud biisnaadin saxiix salaada markii laga baxo kabacdi maxaa la dhahaa allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ayb nebigaa marka ku dardaarmay dardaaranka nebigana dhildhil ma ah wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal nabigu wuxuu yihi idaa tashahada axadukum midkiin hadduu atixiyaadsanayo falyastacid billahi ilaaha ka magangala min arbacin afar yaquulu wuxuu dhahayaa allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannama wamin cadaabi alqabri wamin fitnati almaxyaa walmamaati wamin shari fitnati almasiixi dajaal rawaahu muslim afartan waa dardaran yihiin jahanama cadaabkeeda qabriga cadaabkiisa nolosha iyo geerida geerida marka la dhimanayo wamin shari fitnati lmasiixi dajaal iyo dajaalka dajaal masiixi dajaalka ah fitnadiisa shartigeeda ayaan ilaah kaa magangelaya isagana marka waa sharu qaa'ibin yuntadar wax maqan shartiisa kan ugu daramo ee la sugaba wacan caliyin radia allaahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa qaama ila salaati salaada hadduu isu taago yakuunu min aakhiri maa yaquulu yakuunu wuxuu ahaanayaa min aakhiri maa yaquulu wax ugu dambeeya uu yihaa bayna tashahudi ataxyaadki iyo wa tasliimi salaama noqsiga allahuma qfir lii yani yakunu allahuma kfir lii maa qadamtu wamaa akhartu ilaa aakhirihi min aakhiri maa yaquulu ataxiyaadka iyo salaamo noqsiga inta u dhaxayso wax ugu dambeeya oo akhriyas ducadaanay ahaa jirtay allahuma kfir lii maa qadamtu wamaa akhartu ilaahu io dhaaf wixii aan hormarsaday iyo waxaan dib marsaday wamaa asrartu waxaan siraystay wamaa aclantu waxaan muujistay wamaa asraftu waxaan ku xadgudbay iyo wamaa wax anta adiga ilaahu aclamu bihi aada igaga ogaal badan tahay minii aniga waxa aniga aada adiga iga og tahayba ilaahuoo dembi ana ii dhaaf anta almuqadimu anta adigu almuqadimu baa tahay midka hore u dhigo dadka qaarkood daacadaada iyo cibaadadaada iyo cilmiga yani sharciga ayaad horay ugu soo dhigtaa wa anta adigu almu-ahiru baa tahay mid dib dhigaayo dadka qaarna meelo xun intaad dib dhigtid ayay meelo xun iyo naar iyo aadan walciyaadu billah laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maani rawaahu muslim wa can caaishata radi allahu an marka dikrigan atixiyaadka ugu dambeeya salaan unbaa ka dambeynayso wacan caaishata radia allahu canha qaalat wuxuu tiri kaana nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yughiru inuu badinayo an yaquula inuu yidhaahdo fii rukuucihi iyo sujuudihi subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii rukuucda iyo sujuudda sidaasuu ku badin jiray ida idaa jaءa nasrullahi wاlfatxu waraأyta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajan fasabixu taasuu ka amar qaadanaya wacanha ana rasuul lahi buaari muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen wacanhaa isla caaisha waxaa laga wariyey xaggeeda ana rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahay fii rukuucihi iyo sujuudihiba subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati wاruux rawaahu muslim nuqsaan mid ka hufnaansho badanaa tahay adiga quduusun mid dahirnaan badan baa tahay rabulmalaaikati anta adigu rabbulmalaaikati baa tahay malaaigta rabbigeeda iyo waruux jibriil rabbigii abuuray iska lahaa maamulayaa tahay rawaahu muslim marka tanna in sujuudda iyo rukuucda lagu akriyo inay sunno tahay ayaa laga qaadanaya wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yihi faama rukuucu rukuucdii facadimuu weyneeya fiihi rukuucda dhexdeeda alrabba rabbi ku weyneeya casa wajal wa ama sujuudu sujuudina fajtahiduu ku dadaala fi ducaai ducadii faqaminun waxaa xaqiiqa ah an yustajaaba lakum in la idin ajiibo la idin aqbalo ducadii marka in alla bari ilaahay lagu bari dembidhaaf la weydiisto oo janno la weydiisto naar ilaahay laga magan waa kaa marka sujuudi rawaahu muslim ayb wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yihi aqrabu maa yakunu lcabdu aqrabu maa waqti waqtiga ugu dhowaansho badan yahay yakuunu lcabdu adoonka uu ahaanayo min rabbihi rabbigii wahuwa saajidu weeyaan isaga oo ku sujuudsan ah isagoo mid sujuudsan ah weeyaan waqti alla ugu dhawaanshada badan yahay faakiruu badiya ducada badiya rawaahu muslim marka ilaahay ugu dhawaansho badan tahay markaa madax dhulka ku hayso ood sujuudsan tahay yacni aqrabu maa yakuunu aqrabu akwaani ilcabdi ayb qurbatan min rabbihi wahuwa saajidu maada marka masdariye iska weyaan ahaanshiyaha addoonku ou ahaanayo mid u dhowaansho badan rabbigiis wakhtiga ugu dhowaansho badan yahay wahuwa saajidun weyaan isagoo sujuudsan addoonka faakiru ducaaa ducada badiya marka rawaahu muslim wa canhu ana rasuul اllahi sala اllahu alayh wali wasalama nabigu kaana wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo fii sujuudihi sujuuddiisa dhexdeeda inuu ku dhahayo allaahuma kfir lii dambii kullahu ilaahu dembigaygo dhan ii dhaaf diqahu midkiisa yar iyo wajilahu midkiisa weyn wa awalahu kiisa hore wa aakhirahu iyo kiisa dambe wa calaaniyatahu midkiisa muuqdo iyo wa sirahu midkiisa sirtaa rawaahu muslim muslim baa wariyey ayb marka dembi dhaaf buu ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanayaa ayb hadal gaaban waa laakiin macno badan oo ku jiro dembiga kiisa yar iyo kiisa weyn ayb marka nebiga tawaaduciisa iyo aadaabtiisana waa ku tusayaa waxyaabaha marka sujuudda nebiga ducadaana ku akhrisan jira marka qofka muminka waxa ugu badan oo ilaahay uu ka barya waa inay noqdaan dembi dhaaf maxaa yeele dembiga waa wax naarta geliya qofka ayb oo maalin walbaan dembaabaynaa marka inaan dembi dhaaf alla weydiisano wacan caaishata radi allahu canha qaalat waxay tihi iftaqadtu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigii baan waaye daata leylatin habeenkoo ayaa nebiga waaye fataxasastu waan dardare waan isdardareensiiyey oo yacni waan taataabtay waan raraadiyey fataxasastu waan goobgoobay waan raraadiyey faidaa huwa waaba isaga oo raakicun rukuucsan ow saajidun ama sujuudsan yaquulu ou dhahayo subxaanaka wabixamdika laa ilaaha ilaa anta wafii riwaayatin riwaayo kale waxay leedahay fawaqacat yadii gacanteyda waxay ku dhacday calaa batni qadamihi gumadiisa ama cagtiisa caloosheeda baabacada meesha abay ku dhacday gacanteydii wahuwa fi lmasjidi isagoo meeshii uu ku tukanaya joogo wahumaa labadiisa gomadoodna labadiisii lugoodna mansuubataani ay taagtaagan yihiin markuu sujuudaa labada lugoodna taagan yihiin qofka wahuwa yaquulu ou dhahaya allaahuma acuudu biridaaka min sakhatika wabimucafatika min cuquubatika wabika minka wa acuudu bika minka laa uxsi hanaan calayka anta kama anayta calaa nafsik allaahuma ya allahu allow acuudu biridaaka ridahaagaan magangelayaa maxaan ka magangelana min sakhatika caradaadaan ka magangelaya marka waxa la magangalaa waa ilaahay magaciisa ama tilmaamihiisa ridaha iyo raalli ahaanshada waa ilaahay tilmaan uu leeyahay ilaahu raalli ahaanshadaadan soo magangalay waxaanan ka magangalay caradaada wa bimucaafaatika caafintaada ayb ayaan magan min cuquubatikan ka magan galayaa cuquubadaada meeshaan marka culimmadu waxay yidhaahdaan adkaarta ee ka hadasho nebiga magangalkiisa iyo isticaadada rasuulka sala allahu calayh ali wasalam kulligeed wuxuu alla ka magangeli jiray nebiga shar shartuna marka waxay u qeybsantaa laba nooc imaa sabab imaa natiijo cuquub aalaamun wa asbaabuha labadaas u qaybsantaa xanuun iyo cadaab xanuun ama cadaab iyo wixii keeni lahaa wixii keeni lahaana waa shar cadaabkuna waa shar ayb isticaadada nebiga marka uu sameynayo waxyaabaha alla uu ka magangeli jiro dhan marka ama waa asbaab wax xun keeno cuquubo keento ama cuquubadii laftirkeeda meeshaan marka fiiri asbaabtii iyo cuquubadii waa lagu jamciyey xadiidkan marka allaahuma acuudu biridaaka min sakhatika carada alle maxay keentaa cuquubay keeni naar min sakhatika marka ilaahay laga magangelayo waa sababti cuquubadiina aawe oo bimucaafaatika min cuquubatikana waa taas cuquubada iyo sababkeedii baa alla laga magangalay wa acuudu bika minkana macno weyn baa ku jira ilaahu adaan ku magangelaya minka adaanna iska kaa magangelayaa xaggaaga maxaa laga wada shar iyo khayr oo dhan maadaama ay xaggaaga ka yimaadaan ilaahw cid shar ii keeni karta ma jirto waxa igu dhaco dhan waa waxa adiga ii keentay adi unbaana kusoo magan galay towxiid rububiya iyo towxiid luluhiya labadiiba iskula jirto acuudu bika waa towxiid luluhiya waa qasadkaagii isticaadadaada ah kula qasdaysay yaad xagga alle u tiirisay ninka marka aan leedahana wax kasta inay alle xaggiisa ka yimaadaan baad sugaysaa oo qiraysaa taasna marka waxaa weyaan waa towxiid rububiya laa uxsii anaan ammaan ma koobi karo caleyka adig korkaaga aan ammaano ma koobi karo ammaan kuguma koobi karo anta adiga kama atnayta sidaad ammaantay waay calaa nafsika nafsadaada korkeeda a ku ammaantay un waay rawaahu muslim muslim baa weri marka waa acuudu bika minka waxaa laleeya waa acuudu waxaan magangelayaa ilaahu bika adaan ku magangelayaa minka adiga xaggaagaan iska kaa magangelayaa ayb maadaama marka allaala wax qofka ku dhacay alla ay ka yimaadaan ilaahu xaggaaga ka imaanayana khayr un ha ay ahaadaan ayb wacan sacd bni abi waqaasin radia allaahu canhu qaal waxauu yihi kunnaa cinda rasuulilahimarka markaana waxay ahayd xadiidka hore salaatuleyl oo nebiga ku jiray culamada qaarna waxay ka qaataan haweenta qofka xaaskiisa taabashada ay taabato inayna weyse ka jabinaynin maxaa yeelay xadiidkan hadda waxa weliba riwaayadkiisa qaar ay leeyihiin kii xadiidkii kale ahaa oo markaan eh, lugteyda fidsanaya nebiga ay qanjaruufanaya marka uu rabo inuu sujuudo markaasaa lugta ka laabaya lugta marka laabitaankaas iyo eh, sidaa ay yeelaysay eh, walbuyuutu yowmaidin laysa fiiha masaabiix waxay tiri guryaha maalmahaas nal iyo faynuus iyo kama jirin marka nin haweentiisii marka la jiifo oo agteeda ku tukanayo faynuus iyana aynan lahayn yani in gacmaha ay wax ugu duuduubayiin ama lugaha wax ugu duuduubnaadaan qaalib maaha ixtimaal aada daciif ah weyaan oo inaan marka taas aysa waxba jebinaynin culamada qaar baa ka qaata masaladana masalo salafka isku khilaafan weyaan weyse ma jebisaa naagta taabashadeeda mase ma jebiso wacan sacd bn abi waqaasin radia allahu canhu qaal kunaa cinda rasuulilahi sal slam nabiga agtiisaan ahayn faqaala waxa uu yihi nabiga ayacjizu axadukum midkiin maka caajizayaa an yagsiba inuu kasbado fii kulli yowmin maalin kasta alfa xasanatin kun xasano fasalahu saa-ilun mid su-aala ayaa su-aalay min julasaa'ihi dadkiisii la fadhiya ka mid ahaa kayfa yagsibu sideebuu ku kasbanaya alfa xasanatin kun xasana rasuulka ilaahi saasuu yidhi qaala waxauu yidhi yusabixu uu tasbiixsanayaa miata tasbiixatin boqol jeer buu subxaan allah subxaan allah subxaan allah dhahaya fayuktabu lahu waxaa loo qorayaa alfa xasanatin kun xasano ow yuxaqu canhu ama waxaa laga hoobinayaa alfu khadii'atin kun gaf rawaahu muslim muslim baa weliya subxaan marka keligeed yaa boqol xasana kun xasana ku helaysaa boqol subxaan allah kun xasanaa ku helaysaa maxaa yeele xasanadu waa bicashri amhaaliha ama kun sayi-o ayaa lagaaga dejinayaa qaala alxumeydiyu kada huwa fii kitaabi muslim muslim kitaabkiisu saana ugu jiraa xadiidkan ow yuxaqu ayb qaala albarqaaniyu waxa uu yihi warawaahu shucbatuna waa wariyey abuu cawaanatana waa wariye wayaxya alqataanna waa wariyey can muusaa muuse xaggiisa alladii rawaahu muslimun muslim uu xadiidka ka wariyey min jihatihi dhinaciisa uu ka wariyeyna shucba iyo abuu cawaana iyo xilqataanna way wariyeen xaggiisay ka wariyeen faqaaluu waxay yidhaahdeen wayuxadu ayay dhaheen bikayri alfin kun la-aan wayuxadu ayay dhehnaa biayri alifin alif la-aan dhacfan biayri alifin alif la-aan ow iyagu ma dhihin wa ayay dheheen marka kun xasano iyo kun say kun xasanana waa la siinaya kun say-ana waa laga dejina ayb wacan abi darin radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam qaala nebigu waxau yihi yusbixu calaa kulli sulaama yusbixu waxaa waabariisanaya calaa kulli sulaama xubin kastaa dusheeda min axadikum midkiin xubnahaasoo min axadikum midkiin ka mid ah sadaqatun sadaqa ayaa kuwaa beriisanayso fa kullu tasbiixatin subxaana allahi kastaa sadaqatun waay wa kullu taxmiidatin alxamdu lilaahi kastaana sadaqatun waay wa kullu tahliilatin laa ilaha illa allahu kastaana sadaqatun waay wa kullu takbiiratin allahu akbar kastaana sadaqatun waay wa amrun bilmacruufi macruuf laysfaro sadaqatun waay wa nahyun cani lmunkari munkar layska reeba sadaqatun waay wayujziu min dalika kaagaasi waxaa gudaaya ragcataani laba ragco yarkacuuhumaa fi duxaa barqadi oo tukado rawaahu muslim baa weliya laba ragcoo barqadii salaatuduxaa la yiraahda aada tukatid ayaa jirkaaga shukrigii laga rabay iyo yacni mahadnaqi ilaah inaad ugaga mahadnoqdo la rabay labada ragca kuu gudayso ayb haddii kale marka qofkii tasbiix uu la yimaada waa sadaqo jirkiisa ka gudmayso alxamdu lilahi waa sadaqo laa ilaha ila lah waa sadaqo allahu akbar waa sadaqo macruuf qof ou faro wax wanaagsano qof ou faraa waa sadaqo waxuna u ka reeba waa sadaqo wahaakada marka waa kaaswacan ummi lmuminiina juwayriyata binti alxaarif radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu kharaja min cindiha agteedu ka baxay bukratan aroor xiina sallaa markuu tukaday asubxa salaadii subax wahiya iyada oo fii masjidihaa meeshii ay ku tukatay korkeeda uma rajaca wuu soo noqday nebiga bacda an adxaa markuu barqaystay kadib wahiya iyada oo jaalisatun tu fadhisa ah faqaala waxauu yidhi maa silti kama zuulin miya cala alxaali xaaladii allatii faaraqtuki aan kugu faaruqay calayha korkeeda xaalkii aan kaaga tegay sidii aan kaaga tegay weli kama zuulin miyaa qaalad waxay tiri nacam haa faqaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi laqad qultu aniga waxaan idhi bacdaki aniga gadaashaa arbaca kalimaatin afar kelmadood alaaa maraatin saddex jeer baan dhahay low wusinad haddii loo miisaan dhigo bimaa qulti wixii aad tiri haddii lagu miisaamo mundu lyowma maantoo dhan waxaa akhrinaysa haddii lagu miisaamo la wasanat hunna way u miisaan dhigmi lahayd way la ekaan lahayd oo waa qaabili lahayd waa maxay marka wixii nabigu uu yihi afartii kelmadood oo saddexda jeer yidhi subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshihi wamidaada kalimaatihi ilaahay baa nuqsaan ka hufan anoo ammaanay cadada khalqihi khalqigiisa tiro intay ka qabaan waridaa nafsihi nafsadiisa raalli ahaanshadeeda intay nafsadiisa raalli ahaataan ilaahay nuqsaanay ceeb ka hufay ammaanayna wazinata carshihi carshigiisa intuu culaysay miisaan leeyahay wamidaada kalimaatihi kalimaadkiisa awqaastooda awqaastii lagu qori lahaa waxa adduunyada geed yaallo haddii qalin laga dhigo waxa badda biyaheedao dhanna qad laga dhigo kelmadaha allama dhan ma qori kara walow annamaa fi lardi min shajaratin aqlaamun walbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxurin maa nafidat kalimaat ullahi ilaah qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbii lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbii walow jinaa bimilihi madada <clears throat> marka nabigu saasu yiri xadiidkan marka macno weyn baa laga qaadana macnahaas waa maxay dikriga nebiga ka soo arooro ee gaaban ee kelmadihiisu gaaban yihiin wuxuu ka fadli badan yahay midka qofka uu mutlaq ahaan ilaahay iskaga xuso ayb hadafeeri juwayriya intaas ay fadhisay tasbiix iyo taxmiid bay haysay subxaan allahi alxamdu lilah ilaa barqadi subax iyo tukatay ilaa barqadi nebigaa usoo noqday sala allahu alayh ali wasalam markaasuu yihi aniga gadaashaa afar kalbadood bisaan dhahay saddex jeer intaad maanta dhan dhahaysan haddii miisaan la saaro kuwana miisaan la saaro isku mid ay noqonayaan waa maxay subxaan allahi wabixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa bidaadi kalimaatihi saddex jeer markaa nebiga haddii laga qaato tacliintu waana kuu fududaada waana kuu fududaanaysaa ajarkuna aada buu kugu badanayaa wacan abi muusa alashcariyi radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaala mathalu ladii yadkuru rabbahu midka rabbigiis xusaayo iyo waladii laa yadkuruhu iyo midkaan rabbigii aan xusaynin mathalu lxayi waalmayiti mid nool iyo mid dhintay oo kale isu yihiin qof nool iyo qof dhinta isku mid miaha qof nool iyo qof dhinta isku mid maaha saa darteed marka nin alla xuso oo adkaarsada markuu salaadihii tukado xaalaadka uu ku jiro dhan ilaahay xusaayo iyo midka aan allaba xusaynin qof nool iyo qof dhintay kala yihiin ayb qofka inuu isnooleeyo rawahu lbukhaariy xadiidka bukhaari baa wariyey warawaahu muslimuna waa wariyey faqaala waxa uu yihi mathalu lbeyti guriga alladii yudkaru llahu ilaahay lagu xuso fiihi guriga dhexdiisa iyo wlbeyti wamathalu lbeyti gurigii alladii laa yudkaru llahu ilaahay aan laga xusaynin fiihi isaga dhexdiisa mathalu lxayi waalmeyiti qof dhintay oo wax nool kale isu yihiin wax nool iyo wax dhintay oo kale ayay isu yihiin guriga alla lagu xuso iyo guriga aan ilaahay lagu xusin wax dhintay wax nool ay isku yihiin ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaala nebigu waxa uu yidhi yaquulu llahu tacaala alla wuxuu dhahayaa ana cinda danni cabdii bi ana aniga cinda danni cabdii addoonkayga malihiisa agtiisa ayaan bi aniga u imalaysta agtiisa ayaan ahay addoonkayga meeshuu iga malaysto ayaan ahay yani waa macneed hadduu khayr iga malaysto khayrkan siinaya inaan u naxariisanayo hadduu danigay malaha geliyo waa u naxariisanaya marka waxaa la rabaa ilaahay in malada loo wanaajiyo waana aniguna macahu isaga la jirkiisaan ahay idaa dakaranii hadduu ixuso mar hadduuba ixusaayo waa la jiraa qof ilaahay uu la jira yaa ka adkaa kara marka faidaa idaa dakaranii haddii uu ixuso fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda dakartuhu waan xusayaa fii nafsii nafsadeydaan ku xusayaa dhexdeeda waidaa dakaranii haddii uu isheeg sheego oo ixuso fii mala-in jamaaca dhexdeeda dad dhexdeeda dakartuhu anna waan sheeg sheegayaa fii mala-in jamaaca khayrin minhum kuwa igu xusay ka khayr badan mutafaqun calayhi wacanhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi sabaqa almufariduuna mufaridiintii way hormareen qaaluu waxay yidhaahdeen wamalmufariduuna mufaridiin yaa la dhahaa maxay yihiin yaa rasuul allah qaala waxau yidhi adaakiruuna allaha katiiran kuwa ilaahay xuso in badan wadaakiraatu iyo naagaha in badan ilaahay xuso mufariduun weyan dadka ka gooni waayo alla xus ayay ku caanbaxeen ruwiya waxaa la wariyey almufariduuna bitashdiidi raa-i ra-da oo la shido wa takhfiifiha iyo in la fududeeyo oo dii la fududeeyo marka almufriduuna la yidhaahna ayb wlmashhuuru sida mashhuurkaana aladii qaalahu ljumhuuru uu yidhi atashdiidu waayo jumhuurtu siday dhahay way hormareenoo dadkii khayrkii bay uga hormareen wacan jaabirin radi allahu canhu qaala samictu rasuul allahi sal allahu caleyh waali wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahay afdalu dikri dikrikan ugu fadli badan laa ilaha illa allah rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan dikri marka laa ilaha illa llahu ayaa ugu fadli badanoo towxiidka wadun daldal adoo macnihiisana fahmaayo kuna dhaqmaayo ayb rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan wacan cabdilaahi bni busrin radia allahu canhu ana rajula ninbaa qaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina sharaa'ica alislaami islaamka sharaaicdiisii qad kahurad way badatay calaya ani korkeyga waa igu badatay fa akhbirnii ii sheeg bishayin wax atashabasu bihi aan iska qabsadoo ku dhego yacnii islaamka qeybihiisa iyo sharaa'icdiisii way igu bateene qeyb aan qabsadoon ku dhego ii sheeg macnaheedu marka culimmadu waxay yidhaahdeen ina sharaa'ica alislaami wuxuu ka wadaa waxyaabaha sunnooyinka ah amaa waxyaabaha waajibka ah, isagu kama furna ikhtiyaar waa inuu sameeyo haddiiba uu awoodo marka waajibkii baa igu batay qaar iga kala dhin saas ma aha macnaha ee macnuhu waxaa weye sunnooyinkiiba aada u batay wax aan ku dhago ii sheego qabsadoo ku dadaalo qaala waxauu yidhi laa yazaalu lisaanuka carabkaagu kama zuulaayo yacni yaanu ka zuulin radban inuu qoyan yahay aanu ka zuulin min dikrillahi ilaah dikrigiisa xaggiisa uu ka qoyan yahay mar walba carabkaaga ha ka qoynaado dikri alle maraa qur-aan akhrinayso maraa ilaahay xusayso saa ayb rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan marka dikrigu mansiladiisuu ku tusayaa marka qofka inuu ku dadaalo carabkiisa oonu kaba qallalin dikri mar walba inuu qoyan yahay carabkiisa oo dikriga uu ka qoyan yahay ayb wacan jaabirin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu caleyh ali wasalam qaal man qaala qofkii yidhaha subxaana allahi wabixamdihi qofkii dhaho qurisat lahu waxaa loo tallaalaa naqlatun geetimireed ah filjannati looga talaalaa geetimireed ah jannada looga tallaalaa subxana allahi wabixamdihi qofkii dhaho rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh ali wasalam laqiitu ibraahiima ibraahim baan la kulmay nabiga sala allahu caleyh ali wasalam caalamulbarsaqu kula kulmay leylata usriya biyadii abeenkii la idheelmiyey faqaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow aqri ummataka ummadaada gaarsii miniaqri minii aniga xaggayga assalaama salaan iga gaarsiiyo salaan igaga aqri salaan aniga iga timid ummadaada korkooda ku aqri oo inaan soo salaamaya wa akhbirhum u sheeg ana aljannata jannada dayibatu turbati ciiddeedu miday wanaagsan tahay cadbatulmaai biyaheedu macaanyihiin wa annahaa iyaduna qiicaanu gegi waa gegi ban yani meel bannaan wa ana kiraasaha tallaalkeedana subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah allahu akbar saasay jannada dhul waasaca u tahay geed tallaalka lagu tallaalanayo jannadana waa maxay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah allahu akbar halgeedaa lagu tallaala ayb rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan wacan abi darda radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama alaa unabiukum ma idiin sheegaasu idinma sheega bikhayri acmaalikum acmaashiina ka ugu fiican ugu khayr badan waskaaha ugu dahirnaan badan cinda maliikikum boqorkiina agtiisa aad yacnii u dahiran wa arfacahaa ugu sarrayn badan fii darajaatikum darajaadkiinnii darajaadkiinana ugu koryeelis badan wa khayrin lakum idinku idinkaga khayr badan min infaaqi dahabi dahab bixintiisa walfidati fida bixinteeda wa khayrin lakum idin khayr badan min an talqow inaad la kulantaan caduwakum cadowgiina fatadribuu aada garaacdaan acnaaqahum luquntooda waxaaso dhan idinkaga fiican qaaluu waxay yidhaahdeen balaa inaadan noo sheegin iska daaya noo sheeg qaala waxau yidhi dikrullaahi tacaala ilaahay dikrigiisa oo rawaahu tirmidiyu qaala alxaakimu abuu cabdilaahi waxau yidhi isnaaduhu saxiixun xadiidka marka wuxuu kutusayaa in dikriga oo aada u fadli badanya oo acmaashan lasoo sheegayba ka fadli badanya marka laakiin marka acmaashan iyo dikriga laysku helana aaday usii fadli badan tahay wacan sacd bni abi waqaasin radi allahu canhu anahu dakhala maca rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga maciise ayuu galay calaa mra'atin haweeney ay usoo galay wa beyna yadeeha horteedana nawan laftimireed ay ah aw xasan ama quruura tusabixu bihi ay ku tasbiixsanayso faqaala waxau yidhi ukhbiruka bimaa huwa mawxuu kuu sheegayaa wax isaguba aysaru calayka korkaaga fudayd badan min hada kan kaga fudayd badan ow <coughs> afdalu ama wax ka fadli badan faqaala waxau yidhi subxaana allahi cadada maa khalaqa fi samaai wasubxaana allahi cadada maa khalaqa fi lardi wasubxaana allahi cadada maa bayna dalika wasubxaana allahi cadada maa huwa khaaliqun wallahu akbaru mila dalika intaas alxamdu lilahi mila dalika walaa ilaha illa allahu mila dalika marka maxayta mila dalika allahu akbar cadada maa khalaqa fi samaai wallahu akbar cadada maa khalaqa fi lardi wallahu akbar cadada maa bayna dalika wallahu akbar cadada maa huwa khaaliqun <clears throat> walxamdu lilahi mila dalika walxamdu lilahi cadada maa alxamdu lilahi cadada maa khalaqa fi samaa ilaa akhiri saasa u walaa ilaha illa allahu cadada maa khalaqa fi samaa ilaa akhirihi saas marka mila dalika walaa xawla walaa quwata ila billahina mila dalika rawahu tirmidiy waqaala xadiiun xasan wacan abi muusa radi allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu igu yihi alaa adulluka ma ku tusaa calaa kanzin kayd min kunuusi iljannati jannada kaydadkeeda ka mida kayd la dhigto oo janno kugu dhig ma ku tusaa faqultu waxaan ihi balaa yaa rasuul allah inaadan tusin iska daay tus qaala wuxuu ihi laa xawla walaa quwata ilaa billah weyaan laa xawla xaaladii malihin aan macaasidii iyo isaga ilaalin walaa quwata xoog iyo awood iyo karti daacaadka aan ku samaynana malihin ilaa billahi ilaahi kaalmihiisa maaha muttafaqun caleyh marka kelmadan kalimatu isticaana waa kalimatu isticaanatin ayb qofka marka cajzigiisu dareayuu qiranayaan waa kelimo marka isticaano ilaahay lagu kaalmaysto ayb muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saarey wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa alihi wsabi slm